alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam waxaa inoogu dambeeyey waynu ku jiraa weli baab الzuhdi walwarac ma alfarqu bayna aلzuhdi walwarac maxay kala duwan yihiin aye tarku maa laa yanfacu fi laakhira maa yaduru fi laakhira aw maa takhaafu darru fi laakhira haye bal sii faahfaahi tarku maa laa yanfacu fi laakhira haye fadal ah ah tarku maa laa yanfacu fi laakhira muxuu noqonaya maxaa looga jeeda waa mid baa ku filaan kara waa tusaale markaa zuhdigu waa maxay waxaan xaaraan ahayn ood ka tegeysa weyaan eegade zuhdigu waa maxay macnihiisu waxaan xaaraan ahayn oo aad ka tegeyso waayo faa'iido kuma laha aakhiro markaa zaahidku waa qof aakhira ay ku weyn tahay adduunyadii markaa wixii yaraa uga baahnaa bu isticmaal nebi maxamed ba alay sala slam dee ah ka u horeeya zaahidiinta wakila maali wadunya rasuulka alay sala slaam dee buul yar buu gelayay ma jeceli bui buurtaa wixi dahab in layga dhigo dahabki maxaaraan bu aha maya hay dameer buu rasuulku gaadiid ka dhiganayay xagga boqoradii waktigaa joogay kursi dheer loo dhigayay faras qurux badan oo dahab lagu xadho waxaas hoos kale saas markaa zuhdiga waa saas haye waana cuna a haye Ah, inaad iska warac waa maxay shay aan xaaraan ku caddayn laakiin aad ka baqanayso inuu xaaraanba noqon karo waa laga xalaal miranaya xadiiskan nucmaan binu bashiir aynu xadiis arbiciinkana kusoo maray markuu leeyahay taabiciga soo warinaya nucmaan ka soo warinayaa ah nucmaan biusbicayhi ilwaa udunay waa ziyaada lita'kiid alamr arrinku sii adkaynayaayo wuxuu uga jeedaa un dee dhegahaygaasaan kaga maqlay oo innaga inaguma nidhan qofka indhahaygaasaan ku arkay ama dhegahaygaasaan ayaan ku maqlay marka shubahaadka rasuulku alay sala sl arrin buu qeybiyo xalaal iyo xaaraan buu qeybiyey xaaraantuna way caddahay xalaashuna way caddahay lakin arrimaa jira in badanoo dadka kamid aanay garanaynin in badanoo dadka kamid mar haddaanay garanaynin waxaa laga qaadanaya in badanoo dadka in dadka kamid inay garanayaan gaar ahaan culimadii mujtahidiinta ahayd kale marka muxuu noqon karaa waxyaalaha qaarkood waxay noqon karaa shubahaadkii waxay noqon karaan wax culimada qaarkoodna ay xaaraan ku sheegeen qaarkoodna yidhahan waa xalaal kale ka soo waa shubah bay xataa dhinac ka noqon karta masaaisha culimadu ay daliiladoodu isku dhow dhow yihiin adiladii aada iskugu dhowdahay bal tusaale kooban oo ah laga yaabo inuu ku dhow yahay taaso kale ka soo qaad jumcaha in la maydho culimadu intooda badan waa sunna bay dhahay soo maaha culimaduna culimo kalena waxay dhahay adilo badan oo aad adkaynaysaa tilmaamaysa waa wujuub haddiiba aad ka shakiday mawaajibba macaynka ah maxaa lagaaga baahan yahay iska maydho adigu soo ma waayo qolada leh maydhashada waajib maaha laftigoodu ma diidana inuu yahay inuu mustaxab yahy soo maha inuu mustaxab yahay mujtahidiinta laftigoodi baa laga yaaba wax qofka agtiisa waadix ka ah hebel kale inaanay waadix ka ahayn waa mutashaabix buu noqonaya ashubuhaat shubha markaa waa shayga aan kala caddayn mushabahaat iyo mushtabihaat mushabahaatna way kusoo aroorn bay lahdeen culimadu shawaahidda bukhaari marka wuxuu rasuulku alay slat o slaam ku shabahay macaasida tashbiih si uu dadka u fahamsiiyo qofka macsiyadii aan samaynayn laakiin ku agmeereysanaya waxa uu la mid yahay uu shabaha qofka saarihii la yidhi xoolaha hadaajinina ka ilaali xoolihii intuu ka ilaaliya laakiin dee agagaarkii ku meereysanaya aakhirka wuu ku dhacaya qofka xaaraanta ka agdhowaadaana uu ku dhacaya markaa taa macneedu waa maxay in xaaraantii shay xalaalahoo aada isleedahay amba shay mubaaxoo kuu dhaweynayaba inaad kasii fogaato baad kasii aada kasii durugto wa ina likulli malikin ximan waa boqoradii carbeed oo kale markaa rasuulka alay sla slam inuu taqriirinayo halkaa waa laga fahmi karaa in boqorku uu samaysan karo ximan way samayn jireen berg hore ohan jireen intay faras eriyaan ninka boqorka meel ka talinayaa intuu faraska eriyo eriyo faraskaas halku gelinka dambe ku daalo ya halkaa intaa xoolaha cid daajin karta oo kusoo foofgeyn karta ma jirto anigaa iskale haddama u oodinba la soco lakin awooddiisa haddii lagaga baqanaya marka waynu soo marray qadiyadda inaan seerahayo waxaa la sameyn laakiin ay u banaantahay ayo qofka madaxdaa ah oo kale inuu limaslaxatin caamatin maaha maslaxa khaas hadduu yidha anigu geelaygiiyo xoolaygu meer gaar ahay daqaano anigaa la ilaalinaya maya waa qalad lakin limaslaxatin caama tusaale ahaan fardihii jihaadka lagu gelayay amba xoolihii sekada amba inuu u arko dadku inay sanadkan jihaadaa daaqaan jihaadana jilaalka ay daaqaan iyo wax lamid a ah, hadduu maslaxadaa u arkaysa waa gaar qalbiga iyo muhiimadu leeyahy buu markaa rasuulku ku gebagabeyey alayh slat slaam alaa wa xarfu tanbiih wa ta'kiid waa xaraf baraarujin markaa waxaa ka dambeeya leey wuu sii weye la soco amarka dambeeya almru aladi yaati bacdaha yanbaqii an yutafadana lahu in arrinkaa loo soo dhug yeesho oo loo jeedo ayuu ayuu noqonaya w macnaheedu arrinkaa loo soo jeeso idaa salaxat صلح الجسد كله saluxatna waa culimada qaar ba xarakeeyey saluxat walow salaxad ba ha u badnaato qalbiga in la ilaaliyo markaa xadiiska waa laga qaadanayaa waxyaalaha aan kuu caddayn maxaaraanba maxalaalba waa iskaga foganaysa waxaa kaloo laga qadanaya qofka haduu de iska sahashado oo culimada qaar baa baneeyadaa aakhirkana bidca ka weyn buu ku dhici doonaa tusbaxa ka soo qaad iyo bahashan lagu eene lagu tirsaday wax ka ah dee waa laga yaabaa inaad culimo banaysi aragto oo mucaasiriin ahoo dee culimo lagu kalsoonya o culimadii de salifiyiinta waaweynada ah. qaar xaaraam yeelayna aad aragto adaba garat daliilku wuxuu la jiraa sida muuqata xaggee kuwa diidaya waayo asalkii bay ku taagan yihin madda iyagu o de waxay leeyiin nebi maxamed alayhi isalaatu wasalaam mar haddaydaan lahayn tasbax bu qaatay u faraha ku tasbiixsan jiray waliba hi inahuna mustanaqaat dee tasbiixdiina aanay wax cusub soo kordhay ahayn haye qadiyadan aad tirahda ku xasuusanayna amba tiradii amba wax lamida ah dee waktigaa kale way jirtay talabaad waa la ogaaday isaga laftiisu tasbax laftigiisu isagoo hadduu doono dadka xamanaya tisbasauragaya soo ma ya qaarna faralaab ay ka dhigteen ma dad fara badan ka tagaan waxaa laga yaabaa inuu ismoodo ma garanaysa waxaagii koorada kale u gashay waa nooc faralaaba markaasaa tusbax yar qurux badan ba waliba la qaadanayaayoo xaraga xaraga ah dee kii madoowaay dheera ma qaadanayaa <laughs> u yargo <laughs> ilan kaasi waa lagu tirsanaya haddaad markaa tidhaahdo haye dee culimaa banayso oo qiilo raadsato il baad waaysa baqiil baad waaysaa haddaad tiraa hebel baa yidhi dee hebelkaasi sheekh mujtahid u ahayo hadduu dana u ijtihaado ajarku isagu ilah agtiisa leeyahy laakiin adigu waa inaad xagga raacdo daliilku kula jiro ambaba dee markaa markaad kaba shakidaba dee iskabadda ma waajibba ma mustaxabba ma mid baa kuli xataa waa mustaxab waa mubaaxun bay dala soo taageen imika haddaynu anahay horena waan idinku sheege waxaad akridaa risaalad buu sheekh la dhahda doctor bakar abuzayd caalimkii weynaa ee sacuudiyaanka ahaa oo kutub badanna uu leeyahy waxaa ka mid ahaa xukm اlintimaa ilى اlaxsaab wاlfiraq wاljamacaat kitaab la haayo buu leeyahay mucjam اlmanaahi lafdiya buu leeyahay waxyaala badan ba shekh kutub badan buu leeyahay xilyaة طaalib اlcilm ya kitaabkaasuu leeyahay waa sheekh aadna markaa cajiib u ahaa xagga hadalada marka leegay carabiisa marka wuxuu yihi kitaab dhan buu ka qoro la hahdo asubxa taariikhdeed buu kasoo warramaya axaadiistan xataa ay qaar daliishanayan buu kooniyo keenaya sanadkeed kuwa kaleba sheekh albaani raximah llahu aad buu uga digay isaguna weliba axaadiis daciifo tusbax hadiidaysu keenaya lakin wayuu ku sheegaya daciifada meeshay ahayd ma sii garanayeen dabeetna wuxuu leya haddaanu inagu xun iska deliishanayno dee axaadiistan aanu deliishan lahay xadiis diidaysa an deliishan laha bui haddaan xadiisun deliishanayo lakin xadiis xaaraantinimaynayo daliilka gaari kusoo saxiix maaha baadan leeyahy marka waxaa kalood ogaataa waa iska maahmaah soomaaliyeede eh. ninka sida doonta waad u odhan eh. ninka maxay ahayd sabsida waalanaya khamiisuu soo xaydxaytaayo jimcuu soo xaydxaytaayo bimacnaa waxay uga jeedaan maalin keliyu de qofku mar keliyu maahe waxbaa kasoo horeeya soo maha waxooga calaamaha taa lasoo arka marka meelaha aad kasoo daciifaysa haddaad tusbaxayahayo waa la yidhi si aad sii tiraahdo dee marka damba waxaas arki doonta adigoo haddana waa la yidhi daasii wada oo meel kale u tallaabaye waarhooy quraysal an ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxu uhi akhada rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulku wuxuu qabtay bimankibi garabkayga faqala wuxu uhi kun fi dunya addunyada kaanaka qariib sidii aada qariib ku tahay qof aan deegaan ahayn oo deegaankiisii ku noqonaya aw caabiru sabiilin aba mid waddo ka gudbaayo jidka dhaafaya si guduba ah u dhaafaya oo ballaca wa kaana ibn cumar wuxuu ahaa cabdillahi bn cumar radi allahu canhuma yaquulu mid ihahda idaa amsayta haddaad galabaysato falaa tantadir isaba falaa tantadir wa kaana ibn cumar wuxuu ahaa yaquulu mid ihahda idaa amsayta haddaad galabaysato falaa tantadir asabaaxa aroornimada ha sugin waidaa asbaxta haddaad waa beriisatana falaa tantadir ilmasaa galabnimada ha sugin wakhud qaado min sixatiga caafimaadkaaga u qaado lisaqamika xanuunkaaga u qaado wa min xayaatika noloshaada lilmowtiga geeridaada u qaado akhraja lbukhaariy xadiiskanna waynu soo maray isna wuxuu tilmaamayaa azuhdu fi dunya azuhdu fi dunya maxaa kala jiray zuhdu can idunya iyo azuhdu fi dunya soo ma ahayn keebaa sax ahaa azuhdu fi dunya ilan addunyadii laga tegi maayo gebigeedaba lama lagama maarmaye laakiin iyadoo lagu dhex jira ayaa lagu saahidaya markaa rasuulku alayh sala slam talooyin buu dee siiyey gaar ahaan cabdillahi bn cumar oo ugu kalsoonaa bimankibi mufrad waa loo akriyey muhanana waa loo akriyey sida uu sheegay ibnu xajar raximah oo waxaa laga yaaba nusakda buluqana qaarkood inaad ku aragto bimankibaya inay idin qorantahin qarkii ba laga yaba macnuu istagaya no labadayda garab weya markaana biman kibaya mankibeyne bay ahayd nuunkii daafadaa goosatay markaa labadii ood baa la isku idqaamay biman kibaya labadayda garab buu qabtay ama garabkaygu qabtay oo faqaal wuxu kunah fi dunya adduyda kaanaka qariib aw cabir sabiil qariirkuna waa qof wa hiya albucdu can ilahli walawطaani qofku markuu deegaankiisi ka fog yahay marka qofka deegaankiisi iyo ehelkiisi ka fogy intaa uu dantiisa dhammaysanayunbuu joogayaa meeshaa soo maha intaana ishtiyaaq iyo xiisa ku jira deegaankiisi iyo dhulkiisi inuu ku noqdo ama qof daalibcilmi cilmi doontay ha noqdo ama qof adduunya utagey ha noqdo ama qof wax kale utagey ha noqdee qofka deegaankiisi meel ahaan tegay aqalabkiisa faraha badan qofkaasi wuxuu isleeyahay goormaad ku noqotaa xiiso badanna wuu haya marka adduunyadan inaad ka tegayso oga wey saas kale ku aho oo meel kale aad socoto amba caabiri sabiil qof wadada jidka sidaa dheer u maray maahe waa qof sidaa uga gudbay oo kale marka waddada gudbayso maalan intaad waddada ku tiraysana waa iska koobantay weyaan isla markaa waddada ka fikri maysid fooq ka iyo halkan iska yar seexay iyo wax lamid a ah. marka adduunyadu rasulku ku shabahaya sala slam sidaa inay tahay adduunyada ha isku halayn weyaan waayo berri kan maalin baa laga yaaba adigoo islahayn beryahan waad dhimanaysaa ina yar baa tahy inaad ka dhibato ba de miyaa dib laguu soo celinaya miyaa lagu soo canaananaya maya haddaba cabdillahi bn cumar isagu fahamkiisii radi allahu canhu xadiiska ka qaatay buu dadka u sheegi jiray oo uu kula talin jiray wuxuu odhan jiray idaa amsayta falaa tantadiri sabax idaa dakalta fi lmasa falaa tantadiri sabax oo macnuun waa maxay nafta ha ugu sheekayn albaqaa bal intadiri lmowt haddaad galabaysatay aroorinta inaad dhiman doontana qorshaha ku darso weyaan waidaa asbaxta falaa tantadir ilmasa waa lamid iyaduna waa sida cagsigeedu wakud min sixatika lisaqamika ay limaradik xanuunkaaga u qaado saqam iyo almarad waa isticmaala sidaa awgeed waxaabay waxay idhahdeen culimadii shuraaxda ahaa qaar ka midii waxa bukhaari bukhaari kumay soo aroorin wakud min sixatika lisaqamik ee waxaa kusoo aroortay limaradik marka halkaa sheekhu bukhaari wada tiiriyey laakiin tirmidaba waxaa kusoo aroortay wakud min sixatika lisaqamik wa min xayaatika limowtika oo noloshaadana geeridaadoo qaado markaa iktanim hamsan qabla hamsin xadiiskii bu shabahayo nolosha intaad nooshahay geerida wixii ka dambeeya usii shaqaysa weyaan ilaa waa lagu soo celin doonaayo aakhira dambayse noloshaadu ha noqoto mid aad bacda almowti u shaqaysato geerida kadib an ibni cumar radi allahu canhuma qale wuxu qala rasuulu lahi sala allahu alay sl rsulku wuxu uhi man tashabaha biqowmin qofka dad isku shabaha fa huwa minhum iyagu ka mid yahay xadiiskana culimada saxiixa ku sheegtay ama xasanka ku sheegtay baa xoog badan baad moodaa macnihiisuna waa saxiix waxaana culimadu yihah daahirkaa in lagu daayay unbaa muhiima ah lakin daahirkiisa maxaa laga qaadanaya hadii lagu daayo qofka cid isku ekeysaa inuu iyaga kamid noqonaya tusale ahaan ninka gaala isku ekeysaa inuu gaaloobaya ninka mubtadicada isku ekeysaa inuu mubtadic noqonayo ninka fasaqada isku ekeysaa inuu faasiq noqonayo waxa uu sheekhu markaa ibnu taymiya uga hadlay xadiiskan iyo xadiis lamidka wuxuu yihi aqalul axwaal waxaa laga qaadanayaa in atashabuhu bilkufaar uu gaalnimaye laakiin tashabuhu dee gaalnimona u noqon karaa macsiyu noqon karaa ya intaba u gaari kara hadduu qofku caqiidadoodii iyo kaga dayanayo waxay aaminsanaayeen iyo dee waa gaalnimo hadduu tusaale ahaan lakiin sidoodii uu labisanayo amba uu xiiranayo amba uu hadlayo amba uu soconayo hadday socod gaar oo kale leeyihiin waa macasiyay noqonaysaa oo arrintaas kale macsiy markaa noqon karta waxaanay sheegeen culimadii hore mutaqadimiinta axaadiistan kale inta badan sidoodaasay ku dayn jireen si dadka uga tanfiiriyaan waxaa kula mid ah xadiiska nabiga alay sla slam xadiis uu tilmaamay qofka taariku salaadka inuu gaal yahay alcahdu aladii wa baynahum asala wa baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad gafar marka dadka u sheegayso gaar ahaan dadka caamadoo kale marka loo sheegayo ha la idhahdo qofka salaada ka taga waa gaal hadda aaminsanoba inaanu kufrigii weynaa aanu ku jirin lakin de xadiiska nabigu siduu yihi baad ku daynaysa si ay dadku uga fogaadaan hadda gaalnimo weyn la yidhahdana de culimo badan baa aaminsay oo jirta marka man tashabaha biqowm fahuwa minhum waxay la macno noqonaysaa waman yatawalahu minkum fainahu minhum haddii uu qalbiga ka jecel yahay oo tashabuhaasi uu yahay miduu qalbiga ka jecel yahay iyaga isku ekeysiintaasi jacayl uu qabo gaalada iyo diintooda ammaanayo iyo diinta islaamka xaqiraya hadday tahay waa gaalnimo haddii kalena markaa way dee macsiya noqonaysa kolba saas noqonaysa wuxuu yihi sancaani raximah llah subul salaamka markuu sharxaya kitaabkan buluuqa waana kitaab aada muhiima ah subul salaam kaas kale laga wuxuu hi alxadiisu daalun calى ana man tashabaha bاlfusaaqi kana minhum aw bاlkufaari aw bاlmubtadicati fi ayi shayin mima yakhtasuuna bihi min malbuusin aw markuubin aw hay-ati xadiisku wuxuu daliilu yahay buu ihi ninka isku ekeysiiye fusaaqda inuu iyaga ka mid noqonayo amaba gaalada isku ekeysiiye ama mubtadicada isku ekeysiiya shay laakiin iskaga ekeysiye waxay iyagu la gaar yihiin mima yakhtasuuna bihi waxa la gaarya muxuu noqon karaa min malbuus wax la xidho aw markuub amba gaadiid la fuulo aw hay-ati amba qaab gaara ah. hay waa sidii loo soconayay si loo xiri wax lamid a ah. gaalada markaa in la isku ekisiyo adilo badan baad diideysaa ya ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin wakeyfa takfuruuna waantum tutla calaykum aayaat llahi wa fiikum rasuul waaya qof baa markaa maanta wuxuu xidhay e waxaa jira wax gaaladiiyo islaamkuba ay wadaagaan amaba asalkaba muslimiintu ay lahaayeeno gaaladuna ay qaateen wixii laakiin iyaga u khaasaa la sheegaya matalan cimaamadda casmiyaad ku aragteen tiba weyntoo qaata ya xerado cimaamad cas qaatana miyaad ku aragteen ya xeradaba waxaan ujeedaa qodada suufiyada ah miyaad ku aragteen imikaba dee dhulkeena wax ka barto miyaad aragteen maya dee kalsooni bay ku qabaan waxay aaminsan yihin baan uga socdaa bimacana maxay uga jeedaan sacuudiga iyo wahaabiye iyaba cumaamadan casiya waxaa leh markaa waabay waabay ka xanaaqayaan cumaamad akhtaray qaataan soo maa macaa quburaha akhtar bay ka dhigaan oo rinja akhtar ay marayaan oo dee wadinka arkayaan de marka adigoo selafia haddaad cimaamada akhtarka ah ee qoladaa ukhaaska aad qaadato soo calaamatu su kuma saarna <laughs> ya surwaalka ka war horta ma sha allah dee kamiiska imika oo ilahay barkay qabiis midho baad xidhantiine aniga laftiga surwaalka waan waan ku soo dhawaaday <laughs> walaa dhowr iyo toban sanaa kasii maqanaya surwaalka iyo bandaloonku ha way kala duwanyiin bandaloonka ayuu sheekh albani o kale ka hadlay lakin surwaalku nebigu alay sala slam surwaal wuu xidhay xidhana wuu yidhi lakin surwaal balaaro weeyaanoo balaqsan ma fahamti tasarwaluu wataziru ayaa xadiis ku jirta waad baari doontaa xadiiskan laakiin surwaalkani maaha de kan ku dhegan imika kan bandanoon baa la idhahdaa sheekh albani oo kale markuu maslada aada uga hadlay wuxuu leeyahay waa xaaraan bandaloonka in la xidho hadda sheekhu waa reer yurub la soco isagu qoladaa uu ka digaya weliba kamid ahaa isagu goormay muslimiintu surwaalkan bandaloonka ledha xidheen bu ku jirka ku dhegan waxay xidheen markii gumaysigu wadamada islaamka uu soo galay oo waxyaalo gumaysigu kaga tegi xataa soomaalida hore markaad waraysato wax bandaloon la idhaha yaqaanin haba yaraatee may jira waa efrenjiga efrenji baa laga cabiraaya wadamada islaamka markuu soo galay buu kaga tegi dabeedna sheekhu <laughs> salaad buu ku tukanayaa buuri isagoo bandaloonka xidhan fatara elyatayhi bal maa baynahuma <laughs> waa hadalkii sheekh albani ya raximah llah raxmatan waasix nin dhowroo tukanayaad arkaysaa bui sujuudsanoo labadiisi baryood baad arkaysaa bui ila surwaal yar dhuuma mexdheey bale intii udhexaysay baad arkaysaa bui ya sheekh ibnu cuthaymiin baa isagu kaga ra'yi doonaa arrintaas oo wuxuu leeyahy bandaloonka hadda ku dheganaanta lagama warramaya ku dheganay waxaas xadxidxaad imika wuxuu leeyahay iminka caalamka islaamku ku faafay oo gaaladii lama khaas aha oo ma noqonayo tashabuh noqon maayo wuxuu leeyahy asalka maadaama iyagu ay lahaayeen laakiin caalamkii islaamku maanta ku faafay oo magaaladu way nagaga tegeen dabeetna imika iyagun gaarku maaha wadamo dhan oo wadamada islaamka ah dee khamiiskaabaa qariib qariib lagu noqonaya saasuu isagu leeyay sheekhaasi marka halkan maxaynu ka qaadana waxaynu kala soo baxaynaa un wixii iyaga khaas u ah bal wixii muslimiinta ku dhex faafay marka daba garanayba kubaddaaba taa in la dhaha qowlkaa wax iyaga khaas u aun ah baa loo jeeda lakin hadday xitaa muslimiintu la wadaagaan waay laakiin qalabkan iyo waxyaalahan adduunyada ku saabsan kale ee eh, matalan hubkii iyo wixii loo baahanyay waxaa hadday muslimiintu ka maarmayaan oo iyagu ay meel kale ka samaysan karayan horta waa inay iska ilaaliyaan ayay yidhaahdeen culimadu haddii kalena dee dhib ma laha haddii kalena dhib ma laha oo dee qalabkii lagu dagaalamayay qaar badan oo rasulka ala sla slam waqtigii la isticmaalayy waxaba laga yaba dadka sameynaya inay ahaayeen inay ayay ahaayeen inay dad gaalo ah ay ahaayeen baa laga marka mawduuca tashabuha wuxuu yihi salix bin cabdillahi alfawsan way kala duwan sheekha markaa fawsan cabdlaahi bn salix alfawsan baan jeedaa iyo salix bn fawsan alfawsan waa muftiga imikana sheekha la magacaabay sheekhana waa sheekh kaleo caalimo oo isna sacuudiyana oo kutub sacuudifiqiga yeelane sharaxa kule qaadka buluuqana kitaabkanaan haya isagaa leh sharax badan buu ku leey kitabka la hahda minxatu alcalaam waa majaladkii tobnaad minka udambeeyey tobankaa majaladoodu ba wuxuu ku sharaxayaa buluuq almaraam marka kitaabkaas kale inaad heshaan aad buu muhiim iyey ka sheekh ibn cuthaymiin iyo mustaqbalka insha allah maad ku darsan doontaa qorshaha markaa wuxu uhi mawducu tashabuhi qad camat bihi lbalwa fi hadihi اlazmina walaa siyama fi ziinati اlmarأati wa libaasiha waltabasat axkaamuhu calى kahiiri min الnaas wa min asbaabi intishaari ظaahiraةi tashabuh alkaydu lislaam waahlihi alkaydu lilإslaami waahlihi min qibali اlkufaar waatbaacihim min almunaafiqiin aladina yaciishuuna bayna اlmuslimiin whm xariisuuna calى tashabuh اlmuslimiina bاlkufaari waاqtibaasi manaahijihim waawdaacihim wacaadaatihim wataqaaliidihim uma hada اlinfitaax albahir calى اlcaalam alkharijiy waاkhtilaadi اlmuslimiina bغayrihim fi diyaarihim wma taquumu bihi wasaaئir اlclaam bijamiici anwaciha binaqli kuli ma cinda alaakhariina ilى diyaari اlmuslimiin uu sii waday sheekhu asbaabta wuxuu hadal dheer buu leeyahay wuxuu sheegayaa un waktigan haddaba tashabuhi wuxuu noqday mid xarkaha goostay marka hore wuxuu soo sheegay wayabdu ana alfuqahaa almutaqadimiina lam yugtiruu min tafsiilaati alaxkaami alfiqhiya fi mowduci tashabuhi bilkufaar maca kasrati nusuusi fi hada albaab culimadii fuqahadii hore baabka tashabuha aada umay faahfaahin waxaad arkaysaa fuqahadu masaaisha qaarkood bay aada usii faahfaahinayaan qaar laga yaabo waktigan inaanay jirinba ayay berigaa faahfaahin badan gelayeen waayo wax caama bay ahayd oo dadka kudhex faafay mise a uga hadli jireen tashabuha waxaad moodaa bui inaanay aada usii dhex gelin iyadoo adilada kusoo aroortay axaadiista iyo aayaadku ay fara badan yihiin walacala asababa fi dalika wallahu aclam ana tashabuha lam yakun mawjuuda fi zamanihim inaanu aad ba u jirinba bimili ma huwa caleyhi alaan waayo berigaa xataa dowladuhu waa kala gaar bay ahaayeen dowladda islaamku iyadoo ay heesayso oo ay fisqiyo heesa garaacanayso qaarkood khamriga cabayaan haddana jihaadkay gelayeeno gaalada way kala soconaayeen gaaladuna meel bay joogaan muslimiintuna inta muslimiinta kudhex jirtaana musliminta maamulaysa marka waxaad moodaa bur beriga lakin imika waa maxay dee waktigan faruhu ka baxa weliba gaar ahaan xagga dumarka dumarku dharkay xidhanayaan kabahay xidhanayaan siday u labisanayaan waxyaalahan ay isku qurxiyaan ay ismarmarinayaan waa aad bay iskugu sheekaysiyaan arrintaana waxaad moodaa bui inu yahay arin shirqool loo dhigayo islaamka oo munaafiqiinta iyo kuwa ku dhex noole muslimiinta ku dhex noole ama muslimiinta sheeganaya ay hawshaa wadaan ujeeddaduna waxa weeyaan inay u eekeysiiyaan gaaladii waxa intaa dheer weliba adduunyadii bay nimankii gaalada gacanta ku dhigeen soo ma beriga adduunyada looga baahna way iska yareen maanta iyagaa diyaaradihii sameeyey maraakiibtii maxay hubkii wasaail iclaamkii gaadiidki waxaaso dhan ba iyagii ba sameeyey soo maha horumarkii dhaqaalaha iyo adduunyadii gebiga tifiyadii warbaahintii wixii o dhan wasaail iclaamkan ka mid a ah. ila timaha sar u xirata ama surwaalkan ku dhegan ee halkan ka rifan xidhan ee hunka ah amba hablihaynan dharka ku dhegan xidhanaya ama kabahan cidhibta dheer xidhanaya waxaan oo dhami gaaladii intay halkaas soo istaageen ma odhan isku ekesiya miyay yidhahdeen ya miyay horta yidhahdeen gaalu se isku kaayaya kesiya maya way ina tuseenun markaa waxaynu aaminsanay inay naga dee sharaf badan yihiin oo inaga karaabo badan yihiin qof aaminsan tahay inuu kaa waxa weyan caqli badan yahay markaa imika waxay ku war caalamku waxaan u dhaafay ya iyo maraykan wuxuu yihi iyo kuwooda xataa wadamada islaamka kasoo noqda gaalada eh, taga eh, islaamka ahee soo noqda waxay soo noqonayaan da waa wadaadoo tukanaya wanaagsan yahay laakiin intii ay ku wanaagsaneenb ayuu ku qabanaya weyneysado markaasu inoo weynenaya tusaalahaan waxyaalahay ku wanagsan waxaa ka mid a ah dee xagga adduunyadooduna ay u arkaan iyagu dantooda inay wadooyinka nadiifiyaan inay nidaamka shuruucda wadamarinta ilaaliyaan inaanay caagadin meelaha ku tuurin soo maaha inay wasakda ka ilaaliyaan dabeeta taasu inoo buumbuurinaya isagu soo arki maysid haddaad maraykan joogto amba ingiriis caagadii markuu tuuraysid bal waddankan sida loo galay waxaasu imika ohanaya marka laakiin kuma oranayo gaaladu saasay wuxuu yihiin waxaasay sameeyeen abtirsiin malaha sidan kale ma inagu diin baynu haysanaa hadduu idhaahdana dee aad uma odhanaya markaa dhalinyar badan de waxay soodha idinka laftiinu de meesha cajiibkaa taga meeshan dhaslaan baa la idhahda eh? de iskaga car <laughs> soo maha oo caalamka eh? caalamka la qabsa shaydaanku lakin halku ka soo geliya gaalow dee kuma odhanaya shaydanku wuxuu ka odhanaya niyow dee halkan dhaqaalo badanimo yaallo camal la baa taalla ka soo shaqayso iska soo noqo kasoo shaqayso iska soo noqo de waay si yaroo dhib yar hadii loo tegay maamay ahaateen markaa haddii inta qofka ayar la qaada la tegaya bal kama soo qaad waaba loo garaabi lahaa maalin kasta cid baa dhibaatay sooma maqashaan maalin marweyto duwan baan maqlayay boqol iyo labaatan baan ahay nin baa la wareysanaya soomaalidii wuxuu dhowr iyo kaga baxnay dhowr iyo lixdan baa ku dhintay way ku dhinteen dal dhalinyartaa da-da ka war ya gabadh buri nin iyo xaaskiisi wada socday ilmihi yaraa ninkii xaas iyo ki ilmihii yaraa baa ku dhintay gabadhiiba iyaduna kooma ku jirta weli nin la wareysanaya saale wadamada islaamka o dhan waddankeeno kaliba aad bay uga tegayaan dee xuruubta iyo dagaaladana iyagaa inagu keenaya dhinac marka laga eego marka laga laga rabo laga reebo inaynu de ka leexnay wax badanoo ka mid ah laakiin iyagaa inoo qeybeeyey muxaafid iyo mucaarid iyo jabhada iyo in la sameeyo wax lamid a ah wayaxule mucaarid samee ururka mucaalidka ka nasan samee dabeetna wax allo waxaa wadanka afrikaanka lagu sheegayo inqilaabyaa ka dhaca dowladdii jirto baa la xoog baa qabsanaya waxa leey fallaagadii heblayo laba dowladood baa midna waxa leey kanna ingiriiska taageera kanna faransiiska taageera hadda ingiriiska faransiisku iyagu isma dilayaan laakiin wadan afrikaana midna waxay odhanaya adaanku taageeraya midna adaanku taageeraya ay ku odhanaya wadamada markay dadku markaa dee burbur iyo dagaala iyo waxan o ka dhacaana dee gaaladii xaggoodii in loo yaca mar hadduu qofku dadka ku dhex jirana dhalinyarteennii ku dhalatay marka xagga ah iska dhaaf inay dharkooda xidhaane suura socodkoodii bay yeesheen mashaki baa ku jira rag ninba halkaa marku soo socdo ninka dibadda ka yimid ee dhalinyartii xaggaa ku dhashay maxaad ka garanaysaa qaabku u socda eed in badan iyaga kamida ka garanaysa garbaha suuli isku ruxayo ead markiiba ka dareemaysa way iyaga nuuca kibirka ku jira ee u socda isna uu iskala qabsanaya ataa markaa iskama karayaba de waxanba kaso dhex barbaareen waa arrimaha ay tahay markaa in aad dee looga digtoonaado qofkuna dee diintaa raasamaale horta bal adduunyadan carabta waxay alxiru yajuucu yowman wayashbicu yowman wayashbacu yowman ninka allahu lmustacaan xortaahi maalinna wuu dhegaa maalina wuu gaajooda bay maay uga jeedaan de way dhacaysaa marka qaarkood duruuftu inay kugu foorarsato laakiin xorriyadaadii ha ku ciyaarin oo hayso addoomeyn oo dee sidaa hayeel bay ujeedaan ya way dhacaysaa addunyadani marka waa taa aynu sheegna wuxuu sheeku leeyahay ashucuuru biالnaqsi wالsaqaar almuؤadi ilى اdacf walinhizaamiya qofki wuxuu dareemaya nuqsaan iyo markaa niyadjabaa bay nagu jiraba gaaladii masaaso wa kwn lmuslimi taabican laa matbuucan isagii baa wuxuu noqday muslimku mid daba socda daba dhilifa halkay ahayd inuu isagu mid la raacayo u noqdo waxaa laga soo warinayay kuwa gaalada ah ee asalkoodii gaalaha ee islaamay ayaa waxay la yaabeen dadka muslimiinta kusoo yacaya meesha markaas yiri wallaahi inaanu dhulka yaga aanu ku dhalanay ka tagno oo aanu buur hoosteed iskaga noolaano on halkaa ilahay ku caabudnaanu ka jecelnahay iyode iyagu way arkeen xumaanta soo maaha gaalnimada ay waxay la mid tahay macaankeeday ayay arkeen macaankii islaamka markaa arkeen tashabuhu markaa garhka la xiraya laftigiisu waa tashabuhu ka mid eh, imka soo nebigu ma odhan ala sla slam garhka daaye shaarobaha gaabiya soo ma odhanin dee garhkoo la xiiro yuhuudda ku khilaafa baa ku jirtay majuusta khilaafa ku jirtay gaalada khilaafa ku jirtay intaba marka qofka garhka xiraya waa tashabuh ilaan amarkii nabigaaba ka so horjeeda marka saa laga eego weliba qaar badan muslimiinta ka mid ihi eh, shaarubaha waaweyn bay la baxaanoo kuwa ciidamadii wax la midka iska dhaafi qaarkood waxaabay ku qabsadaanba wadamo badanoo wadamada islaamka ka mid ah ninka ciidankii inuu garka la baxaa waa kiis iyo dembi markaa dee takliid saasuu inoo gala waqtigan tashabuh waa daran yahay haddana khayr badanna waa jiraaye waa in la ogaado culumta laftigeedi baynuga ayaynu oo diinteynu inoo sheegtay marka iminka tusaale ahaan waynu aragnay dhalinyarta qaarkood oo garhka la baxa soomin arag timahana raameynayaanba xiiraya surwaal yaroo ku dheganna xidhanaya maxay garhka ula baxeen talo ha cidu bay kaga dayanaya gebigooduba noo isma kala ogaa waxaynu aragnay qaarkooda surwaalka inta berdhooto laabaan surwaalkooda soo laalaabo intaa hoosena wax aad u yar laga dhigo kaba bilaashtarbaadoo buunan la xidho <laughs> yaa sameeyey taana hadda nabiga alay sala slam yihi war surwaalka iska laab lagu kari waayey waa lagu kari waayey mid gaaloo liitaabaa sidaa sameeyey uu samaynaya isagu dee dadka halkaa maraya maxaa manaysa ma dadkaasaa jihaadi doona ya horta maxaa ka horeeya intaan la jihaadin dee jihaadu nafsigii iyo beldadaal lagu bixiyo dad lasoo saaraa ka horeysa marka idan saa dagaal lagu geli jihaad lagu geli maayo la iska celmaaye nin isagiiba kule markaa waxaa ka daran luqadooda luqaddu halkay maraysa waa tacajubaysa kiniyati baa umadda imka qabsaday halkay sii marayaan imika maalin maalinta ka dambeysa way kiniyati baa iskuulladii la keenayaa waa badankoodu islaam maaha luqadda ingiriisga waxa leey waxaa ka daran markaa kuwa keene waxaa ka daran waalidka lacagta halkaa kuyuga ugu jira ee waad yaabaysa markaa waxa wey dadaalka ku bixinaya ilmahooda lacagta ka bixinaya ad yaabaysa waayo waxa isagu guul weyn u arkaa inuu ilmihiisu luuqa injilisiya uu ku hadlo ayuu arkay inay tahay horumaruu gaadhay an ibn cabaas radi allahu canhuma qala wuxuui kuntu waxaan aqalfa nabiyi sala allahu alay sl nabiga gadaashiisa yowman maalin faqala wuxuuhi ya ghulaamu wiil yahow ixfad illaaha ilaaha ilaali yaxfadka wuu ku ilaalin doonaa ixfad illaaha ilaaha ilaali tajidu waxaad heli doontaa tujaahaka ay amaamaka hortaadaad ka heli doontaa wa idaa sa'alta markaad cid wax weydiisanayso fas'al illaah ilaahay weydiiso waida stacanta markad kaalmo dalbaysana fastacin billaahi ilahay kaalmaysa rawahu tirmidi qaala xasanu saxiix xadiiskana waa isaan macruuf ixfad illaha yaxfadk waa ilaahay ilaali marka cabdillahi bn cabaas maadaama inan yar ahaa rasuulka ala sala slam uu isleeyahay uu qaadanaya abuu siiyey dakaagiisa iyo fariidnimadiisana kutusaysa uu rasuulku ala sala slam ku aaminaya hadalkaa ilaahay ilaalih waa macruuf ixfad illah icmal biawaamirih wajtanib nawaahihi baa lagu soo koobaya awaamirtiisana ku camalfal nawaahidiisana ka dheerow marka wa ku ilaalin doonaa tujaahak bimacnaa amaamak sida riwaayadda kaleba kusoo aroortay tajidhu amaamak ida sa'alta fas'al illaah wa ida sa'alta wowgaasi isagoo ka maqanna wuu jiraa waida sa'alta fas'al illah waida istacanta fastacin billah ilahay kaalmayso makhluuq hadii wax la weydiisanayana iyo kaalmo la weydiisanaya wuxuu awoodi kara iyo yay noqonaysaa iyadoon qofka caqiidaysnayn inuu isagu siiso waxaayo waxaa kusii jirtay markaa waclam ana alummata low ijtamacuu calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu llahu lak wain ijtamacuu walow ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu llahu calayk ruficat alaqlaamu wajafat isucuf dadkuna hadday isku wada yimaadaan adduunyadoo dham idhahdaan aanu anfacna hebel hebel oo aanu ilahay ugu talagelin kuanfici maayaan hadday sidaa cagsigeeda yeelaan o yidhahdaan inu dhibaatayno laakiin ilaahay subxaana watacaala aanu kugu talagelin in dhibaatadaada kusoo gaadho dhibaato ku gaadhsiin maayaan qalimkii waa laga qaaday warqadii lagu qoraya lexulmaxfuudka warqadiina khadkiibaa ku engegey waraaqihiibaa engegey manaa khadkiibaa ku engegey macnuhuna waxa weeyaan horaal loo qora wixii kugu dhacaya iyo waxaan kugu dhacaynin iyo waxa soo dhamiba way kuu qoran yihiin marka ilahay ilaalintiisa waa xuduuddiisa in la ilaaliyo oo lagu camal fulo lagu dhaqmo xadiisku waxaa kaluu sheegayaa wafi lxadiisi taxqiiqu tawxiidi bilistiqnaai billahi tacaala can khalqihi wadalika biifraad illahi tacaala bisu'aal in ilaahay subxaana watacala tawxiidka loo gaaryeero was'alu llaha min fadlihi iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin maalin soo an shl bn sacd radi alahu anhu qal wuxu uhi ja rajul nin ba yimi ila nabiy sal allahu alay slm faqal wuxuhi ya rasuul rasuulka ilahi dulanii tus calaa camali camali sus idaa camiltu haddaan sameeya axabani allahu ilahay jeclaanayo wa axabani annaasu dadkuna ay jeclaanayaan faqala rasulka wuxuhi ishaad kasaahid ka saahid fi dunya addunyada yuxibuka allahu ilahay baa ku jeclaan doonaa yuxibuka allahu ilahay baa ku jeclaan doonaa waishad ka saahid fima cinda annaasi yuxibuka annaasu zuhdigiina waynu garanayna markaa nebiga ninkaasi markuu yimid camal ii sheeg buu yihi ilaahay igu jeclaanayo ilaahay subxana watacala wuxuu jecel yahay in adduunyadan qiimaheeda la garto oo aan dan laga gelin aakhirana loo shaqaysto marka waxaa adduunyada looga saahidaya dee wa xubullahi ilaahay qofka xubbigiisa ku weyn dadka agtooda wixii yaallana oo dadka intaad ka maarmi karta ka maaran weeye oo dadka kolleyba laga maarmi maayo adduunyadana iska imtixaan badane laakiin dadka mar kasta oo aad waxooda ay haystaan u ammaan geliso iyaguna way ku jeclaan doonay haddaad maalkoodii ku qabsato iska dhaafay haddaad dukaan meel ka furaad dukaan kale ka garab furto cidda koobaad isnacaysaa waayo waayo ka ciddaad isnacaysana koobaad waa dukaanlaha kale soo maa haddaad madrasad meel ku haysatay oo mid kale lagaa garab furanayo miyaad farxaysaa waayo dadku inta badan xasadku ka dhex yimaadaa waa dadka wax ka dhexeeyaan dukaanluhu farmasiilaha ma xaasido way iskaabayaan laakin dukaanluhu dukaanlaha waa xaasidaan wadaadkuna wadaadka maxaa wadaadada lagu soo kala jeediyey xasadku waa waxyaalaha dadka o dhan saalixiintabuu ka dhici karaa wuu soo gelaya saalixiinto nabiy llahi yuusuf alladii beenay saalixiin ahayn saalixiinna yihiin maa laisku haysta inay saalixiin laiskuma haysan lakin nebiye inay yihiin baaba qaarkood culimada qaar ay sheegeen kasoo cadaynaan jibcin haddana xasadkaasi wuu soo galay xasadkaasi wuu soo galay markaa wuxuu ibnu qayim laga soo wariyay inu hi xasadku qofka saw ku jiraaye laakiin qofka wanaagsani wuu qarsadaa dee naftiisu kala dadaalaa marka ada wuxuu ku sheekaysa kolba dee marka ya u islaalinaya haddaad madaxnimada ku qabsato haye waad isnacaysaa soo maha haddaad laakiin bannaankaaga iska joogto an sacd bn abi waqaas radi allahu anhu qala wuxu uhi samictu waan maqlay rasuul allahi sala lah alay sl rsulka alla yaquulu leh ina allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay alcabda addoonka attaqiya alla kacabsiga leh alghaniya ee kaaftoon hina nafs alkhafiya ee qarsoon asbaabta qofka ilahay ku jeclaanaya waxaa ka mid ah inuu alla kacabsi laga helo oo alistiqnaa u sameeyo istiqnaagaas waa maxaa alistiqnaa can innaas inta uu haystaa buu ku qanacsanyah haba yaraatee huwa almuktafi bima fii yadihi wain qalla falaa yadmacu bima fii aydi اnnaas waqala اnawowi almuraadu bilqaniyi hina nafsi kama fi qowli salى اllahu alayh wasalam laysa alghina can kasrati اlcarad walakin alghina hina nafs waa qof nafahaan ani u ah oo waxaa inta ilaahay qaninimada u siiyey ku qanacsan ambaba waxa weeyaan qof wixii uu haysto haba yaraate eh ku qanacsan ila dadku way kala sarsaraynayaan ilahay ba hi um, undur kayfa fadalna bacdahum calaa bacdin walalakhiratu akbaru walalakhiratu akbaru darajaati undur كيف فضلنا bacdhm على bacdin walaakhiratu أكبر darajaati وأكبر tafdiila iyadaa kala sarreyn badan oo qof markaa aaminsan war waxba adduunyada ninka kaa adduunyo badani amba kaa cayn kaa badani amba saasi dhib ma lehe aakhira yuu kaaga badin aakhira sidaad u badan lahayd ku dadaal khayrka kaasi ilahay wuu jecel yahi waa ani afaadatniy alqanacatu kula cizin wahal cizu acazu min alqanaca cali bn abi baa gabaygaa loo nisbay wuxuu hi afaadatniy alqanacatu kula cizin qanaacadu waxay ii faa'idaysay sharaf oo dhan inaan qanacsanahay waxaan hayso qanacsanahay waayo bani aadamkii waad kalaamaan hesheen wahal cizun miyay jirtaa cizo acazu ka weyn ka qiimo badan amba ka sharaf badan ha min alqanaacati qanaacada qofku inuu qanacsanya riyuhu markay wax cunayaan tusaaleyaana hore soo qaadanay iyo xayawaanada kale laftigooda qaarkood baa maxay sameeyaan marka sidaa wax lagu soo dhigo mid baa iyadu qawdhanto oo intay meesha ka qawdhamtaabay kuwii kale kolba gees kulfataayo xaggaa u kale hadda way ku filantahay baa laga yaaba wuxu way ka badantay midna inteeda yarba mid walba halkeedaas iska qabsanaysa wa iska cunaysa marka qof baa isagoo haysunba haddana mid kalun buu eegaya bale waaas hebelku hayso soomaalidina waxaa la sheegay waxay idhahdeen inta badan dadka reermiiga ku badan tahay iyo kuwa magaalada dufkada ay ku badan tahay ninba geel ayuu arkay meel marayo oo mas waar geelo kuris waaweyn ah oba xaggaa inooga celiya isagui waa geeleyni war xaggaa u celiya saamaha maad garanaysaa farqa udhexey labada markii geeliisi lagu sheegay waa saamo ku sheegay saamaha maay waa neefku markuu iska weydaya haye anu ayuu war saamaha xaggaa inooga celiya markaa kiisii u xaqiraya markaysa markaa dad badani waxaanay haystaan kuma qanacsanaa waxaa ka dadka kale way u muuqdaan taasi haddii qofka ku dhacdana dee iimaan laaan aan buu ka qaadaya waxba markaa u tari alkhafiyana alxafiyana waa qaarkood baa culimada qaar ku xarakeeyey marka almuctazilu can الnaas aladi yakfa alayhim makanuhu aladi yakfa calayhi makanuhu waqiila huwa alkhamil almunqadic ila اlcibaadati wاlاshtigaal biha wa biumuuri nafsihi alati tucniihi diina wa dunya waa qof dadka intuu ka fogaaday dadkuma aanay ka warhaynin uu iska cibaadaysanayaa uu dikrayaa khayr iyo wanaag buu ku jira cidibo ma taqaano cidibo ma taqaano ambaba markaa cibaadadu u go-ay iyo khayrka iyo wanaagga arrimihiisii adduunye iyo tiisii aakhiruun buu go ayo intaa wixii isaga dantiisaasun ku mashquulsanya waxaa maanta khilaafsan dad badan oo jecelnay soo caan baxaan xataa dad badan xagga diintay jecel inay kusoo caan baxaan waad argmaysa waad ka dareemaysa qaar badan wixii khayrka ay ku sifaysnaayeen bay doonayaan markaa inay soo caanbaxaan oo saas dad badanoo soo caanbaxayna waxaa laga yaabaa oo wanaagsani inaanay iyagu marka hore caanka raadin haddii arrin u timi ay noqotay oo iska soo doonatay ya xubu duhuur yuqsimu adduhuur albani sheekh albani kale ku celiya qofku hadduu jeceliya inuu caan noqdo caan jeclaansha inuu noqdo caan noqdo aakhirka dhabarku ka jabaya way dadku way nacayeen laftigooda adduunyada naather milaha adigo iska qarsoon baaba lagu qaatay waktigan la joogo ya intaad iska qarsoonaan karto laakin de qarsooni maaha aada jaadka malaha la fadhiisanayse <laughs> la boqolaal qarsoon baa jiro oo khamiisaha fadhiistee maanta afkii waxaan ku hadlayaa <laughs> suuqa iyo waaqice <laughs> maanta casharka marka eh, macalin hebel khamiistu fadhiistaa way ka odhanaya qaarkooda <laughs> walaan iskuullada dhigi jiray iskuulada dugsiyada saray ayaa dhalinyarta aad baan isku dhexgeli geli jiro waan kaftami jiro macalin ha kan miya macalin khamiisu fadhiistaa <laughs> mid baa halkaa ka odhanaya macalin khamiisu fadhiista khamiisu fadhiista muxuu ka jeedaa ah. qaylaa bu uga jeedaa hmm, qaylaa uga jeeda an abi hurarata radi allahu canhu qala qala rasuulu lahi sala allahu alay sl rasulk wuxu uhi min xusni islaami lmari islaamka qofka kasoo bilow xagga qofkaynu ka bilaabayna qofka islaamka ah wanaaggiisa waxaa ka mid ah ama qofka islaamka ah islaamkiisa wanaaggiisa waxaa ka mid ah tarkuhu inuu ka tago he maa laa yacniihi wixii aan isaga khusaynin ee aanay dani ugu jirin wax dani inooguma jirto inana maanta hebel baa xisbi hebel helay kanaa waayey kanaa sidana sooma markaynu dulaab cilmi iyo dadkaan nahay soo maha de dadku dee aad bay uga sheekeeyeen soo maa lakin adiga maxaa kaaga danaa in baa laga soo sheegay kolba kii hooyaday guursada o adeerkay soo maha dee markaa kolba madaxweyneha qabsada iyo kolba qabsada <laughs> inagu dee diinteena baynu wadanayna soo maha haddaba waayahaye dee dantaadi yaan lagaa leexin adiga maxaan saa ku leeyahay rag badan oo wadaada baan imika dhowaan maalmahan dhaweyd arkay oo dee rag culimada dadkii diinta udhigita gaar ahaan qur dhigi jiray oo yidhi baarlamaankan musharax u noqonaya musharax baan doonaya inaa noqdo oo caalam nin ohanaya waxbaynu ka bedelin halkaasoo nin baa igu yihi nin baa wuxuu igu yihi ani agaasime waxaan kuu soo raadiyo saan ku abalkaadi horta mise labadaada yare qol baad qol xun baad weliga dhex taagnaani hadda waa diin buu kudhigaya ixsaan kulihina waa wadaad kala odhan oo xaggaa siyaasadda usii xaydxaydtay uu moodaya siday culimada qaar waqtiga yidhahdeen min asiyaasati tarku siyaasa min asiyaasati siyaasadda waxaa kamid a ah siyaasadda noocan ah, noocan ah iskaga tagto ayaa siyaasadda waqtigan laftigeeda kamid ah idan ma laa yacniik waxaan ku khusaynin ha ku daalin waxaa laga soo wariyey cumar bin cabdilcasiis yidhi oo oh, hadda boqor weyn ahaa ilaahay a boqor eh man cadda kalaamahu min camalihi qalla kalaamuhu ila fima yacniih qofka camalkiisa ku tiriya hadalka hadalkiisu inuu camalkiisa kamid yahay gartaa hadalkiisu wuu yaraanaya ilaa wixii khuse wanaagsan mooyaan wuxuu yidhi ibnu rajab wahuwa kamaa qaala sidaa uu yihi cumar bin cabdilcasiis weyaan faina kaiira min annaasi laa yacudu laa yacuddu kalaamahu min camalihi fayujaasifu fiihi walaa yataxara ismaba idhahda hadalkan aad ku hadlaysa waxaad akrinaysaa camal buu ka yimid yahay wa qaala bacdilxukamaa man istaqala bima laa yacniihi faatahu maa yacniihi waa hadal aad xikmad badan la socod man ishtaqala bima laa yacniihi qofka ku mashquulo waxaan khusaynin faatahu maa yacniihi maxaan ka tegayaa wixii khusaya dantiisa markaad mashquusho dee cilmigii waajibkii danahagii addunya wixii baad ka mashquulaysa waman lam yastaqni bima yakfiihi falaysa fi dunya shayun yuqniih hadalkaa kalena waa muhim waman lam yastaqni qofka aan ku kaaftoomin bima yakfiihi waxa ku filan isaga falaysa fi dunya shayun yuqniih adduunyada shay ku filaanaya ma yaallo وعن المقدام بن معدي كربة رضي الله عنه قال وxu hi qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuلku وu ma mلأ ma buuxinin iبن aadم بن aadama bني aadamku wicاan weel sharan ka shar badan min badnin calool akhrajahu tirmidi waxasanahu weel ka shar badan caloosha oo bani aadam buuxiya ma jiro weelal badan buu dee wax ku shubaa laakiin calooshana weelkaasay ka mid tahay weelka u sharka badan ee caloosha marka caloosha haddii la buuxiyo qofkii dee wuu ka fikiraya un maxaad cuntaa iyo maxaad cabtaa soo ma macnuhu waa saas waxa ka yaraanaya fikirkiisii kale iyo danihiisii iyo markaa wixii cunayay iyo waxaad cabayay iyo waxaas buu ka sheekeynaya iyo siduu u dhergi lahaa kadibna qofku mar hadduu dhergo oo dee jirhkiisu barwaaqaysto dee sharka iyo xumaantuna way sahlaanaanaysa marka qofka kale gaajoonaya loo eego gabaygii aad ku dhigan jirteen waxaan filayaa inuu tamimkana ku yaalay haddii aanu kulin qolada naxwiyinta soo qaadatay wainaka mahma tucdi batnaka su'lahu wafarjaka naala muntahadami ajmaca bay soo maaheen adigu wainaka mahma tati mahmaa tucdi batnaka su'lahu waxay ku weydiisataa ma ujeedadeeda haddaad calooshaada siiso wafarjaka naala muntahadami ajmacan ceebayn addam halkii u dambaysaad ka gaari doonta wainaka mahma tucطi badnaka su'lahu wa farjaka naala muntaha dambi ajmaca waa mahmaad laba ficil isminaysaa loo soo qaabta tucdi iyo naala naalana nuunkii go-an afcaal khamsa an anas radi alahu canhu qala qala rasuulu lahi sala lah alay sl sl wuxu uhi kullu bani aadama bani aadam kasta khataa waa gef badane waa dembi badane waa qalad badane wa khayru lkhataa'iina kuwa qaladaadka badan ee gefka badan waxa u wanaagsan attawaabuuna kuwa toobadkanka badan xadiiskana waa waadixo towbadu ka warramaya bani aadamkuna isagoo haddana ay tahay inuu isilaaliyo haddana gefku wuu ka dhacaya khataa waa siiqatu mubaalaqa saynu arkayno aada buu gafku iyo qaladaadka uga dhacaya laakiin dadka ka u fariidsani waa ninkaa towbadda ku masaxaya in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu lmutaahiriin watuubuu ila allahi jamiica ayuha lmuminuuna lacalakum tuflixuun wladiina ida facaluu faaxishata aw dalmuu anfusahum dakaruu llaha faاstagfaruu lidunuubihim waman yakfir dunuuba ila allah walam yusiruu cala ma facaluu wahum yaclamuun markaa deg bay markiiba u toobadkaamen an anas radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alay waslm rasulku uxu assamtu aamusku xikamun waa xikmado wa qaliilun waxa yar faaciluhu ka samaynaya akhrajahu lbayhaqiyu fi shucab kitaabka loo yaqaan shucab liimaan ayuu ku soo saaray bisanadin daciifin wa saxaxa waxa uu saxiixiyey anahu mawquufu min qowli luqmaan alxakiim inuu yahay xadiis mawquuf ahoo laakiin hadalkii uu yahay luqmaan alxakiim marka waa hadal xikmad ah ee maaha xadiis saxiixa markaa sugan laakiin axaadiis lamida baa jirta waxaa ka mid ah, man samata naja inuu nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam man samata naja qofka aamusa wuu badbaadaa marka aamuska wixii dee baatila laga aamusaya xaqa waa lagu hadlayaaye lakin baatilka waa iyo ku hadalkiisa iyo hadalkaa bilaa macniga qofkuu ka aamusayaayo asamt waa shay aada u qiimo badan rasuulkuna ala sla kaana kasiira samti ba xadiis ku jirtay awiila samti aamusnaantiisu rasuulka way dheerayd aada buu aamus badnaa oo qaliilu faacilu cidda yar issamaysaana way yar tahay oo dadku dee hadalkay jecel yihiin luqmaan alxakiim waxaa la sheegay nin addoona inuu ahaan jiray asalkiisii hore oo afrikaana oo markaa laakiin ilaahay subxana wa tacaala ku galladaystay xikmadda ah. qisaska qaarkoodna waxaa ku jirtaa in la dooransiiyey nebinimo iyo iyo inuu qof saalix oo markaa noqdo markaa saalixnimadaas ka doortay imika dhalinyartu waxay xidhataa surwaal aada u weyn ayaga oo gaalo kaga dayanaya ka waran dee wuu iska warramay <laughs> mar haddaad ba tidhi adiga gaalo gaalay kaga dayanaya mar haddaad tidhi surwaalkaa weyn waa mid nooceeya haba weynaada hadduu doone mar hadda iyaga waxaan u gaar tahay shayga wax qaacidun baad qaadanaysa adigu asalka dharka horta waa inuu xalaal yahay wax la cuno wax la cabo baabuurta la kaxaysana asalkooda waa xalaal qofka xaaraam ku sheegay dalil looga bahanya soo marka tashabuhana waxaa ka mid a ah, wax iyaga u khaasa wax iyaga u khaas ahoo cid kale aanay la wadaagin oo marka qofkii u argxidho lala yaabayo de suhdu fi dunya suhdu can dunya waxa weeyaan suhdu fi dunya waa adigoo adduunyadii ku dhex jiro oo ka shaqaysanayo wax ka wixii dee aad zuhda can dunyana waa tarkuhaaba gebigeed baad ka tagtood buuraha gasho ma garat markaa rasulku ala sla sl dunyada miyuu ka tegey mise wuu ku dhex jiray wuu ku dhex jiray somaha laga maarmi maaye laakiin haddaad tirahdo buurtan gelaya anu ama shaqaysanba ma halkaasuma joogayaa dee wax meel kalaad ku dhacaysa akri marka adduunyada in laga tagayo dan maaha adduunyaduna sideeda uma ceebaysanaba qof baaba laga yaaba isagoo adduunya gacanta ku haynaysaa noqon kara koofiyadda fuqa dheer ee ay gaaladu xidhaan iminka waxay noqotay wal muslimiintuna ay xidhaan soo maaha ma malayn maayo ilaahay baa oge lakin koofiyaddaas inay tashabuh imika noqonayso lakin dadka tulaabilcilmiga iyo dhalinyartaas iyay xidhan horta ya haddaad aragto waad yaabi doonta markaad aragto dumarka qaar oo xidhan wadamada islaamka waxaan filayain maroccaanka iyo yihiin markaad xajka iyo xaramka iyo iyagoo xijaabkoodina xidhan ayay harkii waxbay iskaga dhigayaan waa iska dhaqanbaabay meelaha qaarkood noqotay maadaa tansaxu liman kahura nisyaanuhu yaxfadu wayansaa nisyaanku waa laba qayboodoo dee marna waxaa keeni karaa xagga caafimaadka qofki waa laga ya vitaminada qaar inay ka dhiman yihiin ama wax lamid ahoo way jirtaa taasi oo dhakhaatiirta iyabaa dee loola tegaya taa waad fahamtay soo maaha <laughs> midna dee waa macaasido hadalkii dee laga soo wariyey imaam shaafici imaamu shaafici laga soo wariyey ilahay baa wayna sugan yahay wili shakawtu ilaa wakiica su-a xifdii faarshadanii ilaa tarki اlmacaasi waqaala aclam biana alcilma nuuru wanuur اllahi laa yuhdaa licaasi markaa digriga iyo cibaadada in la farabadiyo ayaa lagu dadaalaya taa hore dhaha dee culimada kale weydiiyo aniga iga daaya haddaba ila saayira ilan macallin weynaade baan ahayn tayga ka warran ukunkiisa <laughs> taygaasi dee culimadii waaweynaa waktigan mucaasiriinta waxay yidhahdeen umaynu sheegayna waxay u badan yihiin taygaasi inuu xaaraam yahy wala waa tashabuh waa tashabuh bilkufaar waana shay xaggooda ka yimid un walow ha la yidhahdo ku dhex faafa haddaba isaga laga shekisay culimada qaar ba waxay leeyihin ba waaba calaamadii karoosta xataa labada carab waa kala dheereya laba islaagni ad aragti isagoo leh labadiis carab kala dheeriyeen soo markaysa ya waxay leeyihiinba waa asalkii waa caqiidadii aaminsaneen baashaasi qaarkoodna waxay idhaahdeen dadkan kale markaad wareysatan waxay ku odhanayaan maadaama nimankani meel barafleya ay joogeen oo dhaxanta ay ku badnayd oo de qofkii maradii u halkan ay ka qaawanaanayso halkan ay kusoo dhejin jireen oo saasay uga jeedeen ingiriiskaa bilaabay waxaa laga soo warinaya hadraawi anu maan ka dhegeysan lakiin dad baa iga soo sheegay raximahullah ninkii gabi jira gabayaag ahaa dee dadkii weliba adduunyadana soo marmaray ahaa wuxuu i gaalka ingiriiska la hahdaa xataa siduu addunyada maskaxda uga haysta weli xataa maradiisi yarayd ba ugu horreyay horta addunyada meel kale xataa wadamada kale gabi jira maradiisi yarade saa u xidhay buri ayuu caalamka o dhan ku faafiyey iminka inagu maalinta ninku aroosanayo waxaan la yaabay nimankan dhalinyarta ah halkan fadhiya maalinta guursanayo ninkii dhamaa muxuu samaynayaa n halku qamiis soo xidhan lahaa iyun baabad arkaysa isagoo tay kusoo iyo suur iyo oo markaa ya markaa tashabuh saas ugu badanyay sheekh sulaymaan aruxayli ayaan arkayo qadiyadda marka hore uui waa tashabuh waana saliibkii lakin wuxu hi oo kitaab baan markaa ku arkay buu leyay haddana wakti dambe wuxuu leyay waan culimada waaweyn qaarkood baa ka noqday waan ka noqday buu leyay isagu sheekh la idhaahdo waxaa la odhan jiray waa sheekh weyne caalime cabdikariim khudayr sheekhay walaalyihiinba beri halkan yimid oo isna muxadisa waa la weydiiyey hargeysaa lagu weydiiyey waa tashabuh berisa markaas waa maxay waa tashabuh marka ha isku xidhanin horta muxuu faaida ku leeyahy horta waxba la isweydiiyaaye wax alle wuxuu faidaya gaalada inuu xaggooda ka yimina kuwan xidhanaya haddaad weydiisana waa iska quruxun bu konaya jawaab kalu haya haba yaraatee caafimaadkuu dawooye halkanuu sameeya tan kaluu sameynaya ma jirto waa iska quruxun quruxduna waa wax kolba la aaminown soo way aaminoon qurux tahay iyagun baa inagu yidhi waa quruxdee marka inagu qabiiska inoo qurxee rasuulka qabiiska jeclaaya halkaa aynu ku dayno waana mahadsantihin asalamu calaykum